alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum raxmat ullah baabu lqira'ati fi salaa weli zawaaidi cumdat laxkaam baynu ku jiraayeen qiraa'ada ama qur-aanka la akriyayo salaada dhexdeeda ayuu baabu yahay axaadiista aynu kusoo marray buluqa wixii ka saayida wacan ibra bn caazib radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam kana fii safarin fasala alcishaaa alaakhira faqara'a fii ixda aragcatayn bitiin wazaytuun fma samictu axada axsana sawta aw qira'aة minhu bara bn cazib radi allahu canhuma alansaariy wuxuu yihi ana nabiya salى اllahu alيه waslm kaana waxaa fii safarin safar mid ku jira oo musaafira fasallaa wuu tukaday alcishaa cishaaigii alaakhirati dambe alcishaa alaakhira waxa uu ku saaraya alcishaa alula oo ah salaada maqrib mararka qaarkood ba alcishaaeyn lagu idlaaqa alcishaaeyn marka si aan loo moodin maqribkii ayuu sii adkeynayaa faqara wuxuu aqriyay fii ixda ragcatayni labada ragcadood mid kamida wuxuu aqriyey bitiin wazaytuun suuratu tiin buu aqriyey tiin wazaytuun wamaa samictu maan maqal axadan qof axsano ka wanaagsan sawtan xagga codka aw qiraa'atan xagga akhriska minhu ay min anabiyi sala allahu calayh wasalam cid ka cod wanaagsan maan arag markaa salaad cishaayi inay bannaan tahay iyadoo qur-aanka meesha doona laga akhrii karo laakiin inay sunnaha laftigeeda ka mid tahay in qisaar mufasal mufasalka suuradihiisa gaagaaban la akriyo ayaa aadayuu xadiiskani daruuri yahay waxaa kaloo tusayaa qur-aanka in codka lagu wanaajiyo qofka akhriyaya uu cod wanaagsan yahay intuu wanaajin karo codkiisa isagoo takalufkana iska ilaalinaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay baa ka dhigay min axsan الnaasi aw axsan الnaasi sawta wa can caaisha radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslm bacaa wuxuu diray rajula nin calaa sariyatin ciidan sahana buu madax uga dhigay fakaana wuxuu ahaa ninkaasi yaqra-u mid akhriya liasxaabihi asxaabtiisa uu madaxda u yahay fii salaatihim salaadoodu qur-aanka u akhriyaya bimacnaa wuu tukinayey oo fa yakhtim wuxuu kusoo khatimayey biqul huwa allahu axad falamaa rajacuu goortii ay noqdeen dakaruu dalika arrintaasay u sheegeen lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkay u sheegeenoo waxay rasuul allow ninkani markuu na tukinayo ee qur-aan uu akhriyo suurat likhlaasna ama qul huwa allahu axadna wuu kusoo khatimayey faqaala rasulku wuxu uhi saluuhu weydiiya liayi shayin maxay buu sanaca daalika saa u maxaa ku kalifay inuu bal hadda soo weydiiya fasaaluuhu way weydiiyeenoo faqaala wuxuu uhi liannaha ay hadihi suura maxaa yeelay iyadu ay hadihi sura suuraddani sifatu raxmaan waa sifada raxmaanka allaha raxmaanka abay ah sifaynaysaa casa sharafa yeeshe wajalla ha weynaadee faanaa uxibu anigu markaa waxaan jecelahay an aqraa inaan akriyo biha iyada inaan akriyo suuradaas faqaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi ahbiruuhu u warrama ana allaha tacaala in alla sareeye yuxibuhu uu jecelyahy marka xadiisku wuxuu daliilu yahay in suuraddii ragcadda hore la akhriyay lagu soo celin karo hadduu qur-aankii u akriyey ama suurad ha noqoto ama qur-aan qeyb kamida ah ha noqotee oo haddana ragcadda labaad kusoo celiyo salaadaasi de way ansaxaysa oo qiraadaasi waa sax marka horeba salaaddu way ansaxaysa lakin qiraadaasi de macnaa waa waa jaais waxaase saxaabigan ka muuqatay inuu qur-aan kala akriyayy isagu oo qur-aan uu ka akriyayey ragcadda ragcaddana qur ka duwan lakin tanna uu kusoo khatimay tanna uu kusoo khatimay suuraddana fadligeedaynu halkaa ka garanaynaa ay leedahay fadlu hadihi suura waqad dakara nabiyu sala allahu alayh wasalam annaha tacdilu ulu alqur'aan inay ulu alqur'aan u dhiganto ayuu nabigu sheegay alayh isalaatu wasalaam maxaa yeelay towxiidkii ilahay bay ka warramaysaa suurat likhlaas baa loo bixiyey ereygaa ikhlaas kuma jiro suuradda laakiin maxay u khaalis yeeshay mowduuca towxiidka ilaahay bay ka warramaysaa wax kaloo ku dhex jira ma jiro sida xadiis ku suganna ah, oo culimada qaar ay saxiix ka dhigeen xadiiska ana almushrikiina sa'aluu nabiya sala allahu alayh wasalam faqaaluu ansib lana rabbak intay nebiga u yimaadeen mushrikiintu waxay ku dhahen rabbiga noogu abtiri waa ayo faanzla allahu qul huwa allahu axad waxaad ku tirahdaa qul waxaad huwa ilaahay allahu alle weyaan waa mid keliya fi daatihi wa fi sifaatihi wa fi afcaalihi allah الsamd allah aلsamd aladi yusmad ilayhi اxawaayij waa ka baahiyaha loo tiiriyay isaga aladi yusmad ilayhi alxawaayij aladi taxtaaju ilayhi albashariya walaa yaxtaaju ila axad wahuwa alghaniyu can اlcaalamiin waa kaan cidnaba isaga u baahnayn lam yalid walam yuulad lam yalid ma dhalin alleh laysa lahu walad walam yuulad lamana dhalin laysa lahu waalid wax waalidana ma laha walam yakun lahu kufuwan axad cid u dhigantaana ma jiro lilay walam yakun lahu kufuwan kufu-an iyo kufuwan labadaba waa laba qiraae cid u dhigantaa ma jirto in macnaheedu wa nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiid alcumuum axadun cidu doonaba ha noqdo cid ilaahay shabahda lama helayo laysa kamilihi shay huwa samiic lbasiir markaa suuraddani waa nafyi iyo isbaat bay wadataayo nafyi iyo ibaat inta hore qul huwa allahu axad allahu samad inta dambana waa nafyi sidaa ugu bu shekh islam ibn taymiya raximah llah kitaabka la alcaqida alwasidiya waxa u ihahdaa waqad jamaca allahu fima sama wawasafa nafsahu bayna nafyi wاlihbaat dabeetana wuxuu ka soo dara suuraddan kale soo qaataayo ifaadka ilahay dee wax la nafinayo oo didkeeda ilaahay loo sugayo iyo ifaad lagu sifaynayo suuraddaasi saa awgeed bay markaa u dhigantaa ulu quraan rasulku wuxu ala sl sl midkiin miyuu ka caajisayaa inuu habeenkii saddex meeloodoo meel qur-aanka akriyo markay weydiinayeen rasul all yaa akrii karana wuxuu yihi qul huwa allahu axad tacdilu ulu lqur'aan waxaa laga qaadanayaa in qur-aanka la jeclaado maadaama kalaam uu yahay waayo cidda aad jeceshahay hadalkiisana waad waad jeceshahay calaamaadka qofki inuu ilaahay jeceliyey caddeynayana waxaa ka mid a hadalkiisa inuu weyneeyo oo uu ku dhaqmo oo uu tixgeliyo sidaasoo kale xadiiska nebiga caleyh isalaatu wasalaam ifaadka ilahay in ilahay loo sugana waa laga qaadanaya liannaha sifat raxmaan caza wajal fa ana uxibu an aqraa biha bui marka akhbiruuhu ana allaha tacaala yuxibuh riwaayad kale maxay ahayd xubuka iyaha adhalaka aljana buu nabigu ku yhi alayh islat slam isna saxaabiga jacaylka suuradda jannada ku geeyey marka maxabat wa maxabatu kitaabihi wa maxabatu sifaatihi wa ihbaatu sifaatihi wa asmaa'ihi waa min calaamaat karaamat اllahi licabdihi ayay kutusaysa sariyada waxaa la hahdaa marka siirada la joogo waa ciidankaanu nebigu raacin aleyh الsalaatu wasalaam hadduu raacana azwa baa la haha waa sida faraha badan lakiin mararka qaarkood way dhacday in haswo lagu tilmaamay dagaal aanu rasuulku raacin aleyh ciidan badan oo kale de aad badan aswatu muta oo kale muta mu raacin ciidanka adee badna sariya marka hore carabi ahaana luqadda waxay u yaqaaneen carabtu ciidanka arbacu mia duna afar boqol iyo wax kas ka yar ayay u yaqaaneen amiirka sariyadu isagu inuu tukinayo oo mas-uuliyaddiina uu leeyahayna halkaa waa laga qaadanaya wain kaana man huwa axfadu wa aqra'u minhu haba ku jiro cid quraanka ka taqaana oo ka xifdi saraysa haba ku jirte eh? isagaa xaqa ula tukinta marka la helo <clears throat> waxaa laga qaadanaya imaaradaas inay banaan tahay imaaradaas sariyada iyo ciidanka baabulmuruuri beyna yaday lmusalii wuxuu baabu yahay almuruuri maritaanka la maro beyna yaday lmusali ka tukanayo hortiisa la maro ma banaan tahay mise ma banaan balse goormay banaan tahay hadday banaan tahayna an cabdillahi bn cabaasi radi allahu canhuma qaale wuxu uhi aqbaltu waan ku soo baxay amba waan soo qaabilay raakiban anigoo fuushan calaa ximaarin dameer atanin dhadiga dameer dhadig anigoo fuushan ayaan soo maray ayaan soo qaabilay wa ana anigoo in maalintaasi qad nahaztu ay qad qaarabtu u dhowaaday alixtilaam ay albuluuq qaangaadh anigoo qaangaadh madaxa la galay oo ilaa saddexiyo toban jir afariyo toban jira ayaan anigoo dameerkaa saaran warasuulu llahi sala allahu alay waslm rasuulka allana yusali yusallii binnaasi dadka uu tukinaayo biminan mina uu ku tukinaayo ilaa gayri jidaarin gidaar meel aan ahayna uu ku beegan yahay marartu waan soo maray bayna yaday bacda saf beyna yaday horta bacda safi safafka barhkood sufuuftii rasuulka alay sala slam la tukanaysay qaar kood baan anigoo dameertii saaran soo hormaray oo fa nasaltu waan ka degay fa arsaltu waan sii daayey alataana dameertii tartacu ay tarca iyadoo iska daaqaysa wa dakhaltu waan galay fi safi safkii salaada ayaan galay falam yunkir dalik falam yunkir iguma diidin daalika arrinkaa aan sameeyey calaya aniga axadun qofna iguma diidin an caiشha radi alahu tacala anha qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa anaabu mid seexataa beyna yaday rasuuli lahi sala allahu alay sl rsulka alle hortiisa warijlaaya labadayda lugoodna fii qiblatihi iyagoo qibladiisa ku beegan faidaa sajada markuu sujuudo wuu i qanjiirinayay oo faqabatu waan soo laabanayay rijlaya labadayda lugood faidaa qaama markuu kaco ee uu qiyaamka u kaco basatuhumaa waan fidinayay labada lugood haddana wاlbuyuutu guryuhu yowmaidin maalintaasi laysa fiiha masaabix laysa may ahanin fiiha dhexdeeda masaabiixu faynusiyo amba laydha dee may lahayn wax la shitaa may ahayn gurigu u madoobaa qadiyadda ku saabsan sudrada waynu soo maray iyo inaanay banaanayn in la hormaro hadaba labadan xariis qadiyadda sutradu inay waajib tahay baa horta dee raajix ahayd wala culimada intooda badan habay dhahdaa waa sunne siduu rasuulku ugu dadaali jiray caleyhi salaatu wasalaam ficil ahaan iyo siduu u amray hadal ahaan iyo tadbiiq ay saxaabadii ku sameeyeen marka la qiyaaso waxaa kaluu nabigu sheegay alayhi salatu slam qofku haddii aanu hortiisa dhiganin misla muakharaati raxm inay salaadiisa gooyaan yaqdacu salaat almari almarأaةu wاlximaaru wاlkalbu اlaswadu faqulnaa ya rasuula اllah ma baalu اlaswadi min alaxmar qaala alkalbu اlaswadu shayطaan qofka haddaanay hortiisa olin kooraha intii lagu tiirsan jiray wax la mid ah aduu labada taake wax ku dhow haddaanay hortiisa olin oo iska furan yahay waxaa salaadiisa ka goyn kara hadday soo hormaraan gabadha gabadhii qaangaarhkayd baa lagu qayday iyo dameerka iyo ayga madow dabeetana waan sii weydin waxan ku dhib rasuul ayga madoobe ayga cas kaga duwayey sui alkalbu lswadu shayaan shayaan weeye oo shaydaanka laftigiisa ayaa ay madow isku soo ayda ayada kusoo dhex gelaya waa dhici karta gooyintaasaa culimada intooda badan waxay hahdeen in badanoo kamid ah waxay idhahdeen waa nuqsaan salaadiisi baa nuqsaamaysa ee maaha salaadiisi waa baatila way fasaanaysaa maaha laakiin sheekh albani iyo kale waxay leeyihin culimadii ka horreysay kamid ihi qadcigaasi waxaa lagu qaadayaa qadcigii xaqiiqiga way goynaysaa bui laakiin haddii matala matalan sutra ay taa loo dee uu ka maro ama wax lamid ah taa iyadoo la isuba khilaafsan hadaba culimadaynu waa sutradu waa sunne iyo salaada dameerku ma goynayo gabadhu ma goynayso ee nuqsaantii baa looga jeedaa labadan xadiis bay daliishadeen xadiistan iyo qaar kale bay daliishadeen oo muxuu yihi cabdillahi bni cabaas anigoo dameer saaran oo rasuulkiina uu tukinayo dadkiina salaaddii ay ku jiraan ayaaba safkii lasoo hormaray dameertii anigoo saaranoo dabeetana intuu marka koonaha safka markuu gaadhay intuu dameertii sii daayaybu haddana safkii dib usoo galay cid ugu diidayna may jirin haddii la odhan lahaa inan yar baad ahaydna wuxuu inoo sheegaya markau leey waqad nahaztu lixtilaam xilli wax lagu diido waan gaadhay xilli arrinka lagu diidoo la idhaahdo waxaha samaynina iska daa qaangaadh baaban ah, ayaan madaxa la galay dee taasina waxay caddaynaysaa markaa inaan arrintaasi ay jaayistay bannaantay waayahay markaa waxaa loogu jawaabay horta waa kala laba arrintaasi oo dee xadiiska wa laga sii dashay ilaa gayri jidaarin gidaar meelaan ahayn marka waa leya haddaanu rasuulku gidaar u jeesanin dee wax kalaba hadduu doono rasuulku wuu sordhiga laakiin marka hore waxa qaacida ahayd sutrada musaliga eg sutrada ayaa waajib ay ku ahayd inuu samaysto alimaam walmunfarid soo maha keligii tukada iyo wax tukiyaha la tukiyuhuse sutratu almamuum waa sutrat limaam bimacnaa sutrat limaami sutratu liman khalfahu wey sutrada imaamku yay sutra u tahay e cidda kasii dambaysa markaa iska qaban maayaan dadkii hadduu waxa laga qaadanaya e imaamkunba iska qabanaya qofkii e laakiin dadka uu imaamku tukinayo hadday cidi hormarto iska qaban maayaan waa calaa qowli raaji sidaa awgeed baa le markaa eh, dee dameerta laftigeeda waa hadday rasuulka hormari lahayd bu ayay salaada fasaad ilhaambo iska qaban laha y xadiis kaloo odhanaya salaaddii kusoo celiya ba jirta oo cabdirasaaq musanafkiisa uu kusoo wariyey salaada intuu dameer soo hormaray inuu yihi soo soo celiya qadiyada markaa waxaa leeyahy imaamkaa sutrada looga baahan ta kale caaisha waxay leedahay lugahaan soo fidinayayo lugahayga fidsan gurigaa iska yaraa horta noloshii ay ku noolaayeen guri buul yaroo madowna ah oo aan leydhna lahayn oo rasuulku alay slat slam salaatuleilkii u kacdayo dee dabeetna markaa meeshiiba aanay ku fillayn oo lugahaan marna fidsanaya bay leedahay markuu rasuulku doonay sujuudana uu yar qanjiirinayayoo markaa dabeetna lugahaan laabanayay waxay taana kaga jawaabeen culimmadu yidhi gabadhu salaadda way goynaysaa waa hadday hormarto iyadoo socota marka lagu fitnoobaya waa goorma amba ay goynaysaa waa markay socoto laakiin hadday jiifto amba ay fadhido salaadii goyn mayso waana la yskaga tukan karaa iyadoo gabadhay ka horeysa xagga ka horeysa joogta masale kale oo ku saabsan nawaaqid ulwuduu ayaa xadiiskan ku jira haye waladii aan shalay sheegayay waad cidda tiirka xaggaa ka sheeg xigta qofka mid aan ka jawaabo ikhtiyaarkiisa ikhtiyaari baynu ka dhigayna horta ma la socdeen casharkaan kala marayo hore warigi idinku sheego jawaabtaadu ilahay idinkii qaladba ha noqoto weligaa lagama gabado jawaabtaadu haddii doonto haba qaldanaato illa waxbaad bararaysa adiga qoladan maxaa ku dhacay qoladan sheegay <laughs> waa yaamusen miya <laughs> haye in gabadha haddaad taabato aanay waysadu kaa jabayn waa laga jawaabi karaa waa laga jawaabi karaa waxaa la odhan karaa halkaa laga qaadan maayo wadaadow haye ba udheeey haduu doono lakin <laughs> sida daahirka wa inaan mara ka xigin ya qofki marka mara ka xigta inta badan aad ba uma dareemayo waxaa dee kasii sariixsanba xadiiskii tilmaamayey rasulka ala sala sla intuu qabala bacda nisaahi uma kharaja ila salaa walam yatawada soo ma ahayn intuu nukaday baxay haddana aanu weysiisan cabdillahi bn بن waxaa la sheegay inuu dhashay hijrada ka hor saddex sano tobano uge ila waa xajatulwadac xaj keliya biminan haddaad aragto waa xajatulwadac soo maha oo sanadkii tobnaad saddexiyo toban da-da culimadaas intaasay u badan yihin inuu saddexiyo toban jir ahaa markaa isna wuxu uhi naahastu lixtiraam ay qaarabtu waan qaan gaadhay ma odhan ku dhawaaday an cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma qal wuxu aqbaltu waan soo qaabilay waan kusoo jeestay raakiman calaa ximaari anigoo dameer fuushan ataanin dhadiga wa ana aniguna yowmaydin maalintaasi qad nahastu anigoo ku dhawaaday alixtilaam ay albuluuq waa sin markaa alkhaamisata cashara da-da shan iyo toban jirka warasuulu lahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka lan yusalii binaas dadka uu tukinayo biminan uu ku tukinayo ilaa eyri jidaarin jidaar meel aan ahayn marartu waan soo maray bayna yada bacdi safi sufuufta barhkood bacdigu waaxidna uu ku dhaca in ka badanna uu ku dhici kara sufuuftii qaar ka mida baan soo hormaray oo fa nazaltu waan ka degay markaa fa arsaltu waan sii daayay alatana dameertii tartacu tartacu ay tarcaa iyadoo iska daaqaysaan sii daayayoo wadakhaltu fi safi anna safkii baan galay falam yunkir dalika calaya axadun qofna iguma diidin marka aamuska alla iga aamusay nebigu alay sl iga aamusay ee saxaabada iga aamuseen ayaa waxay daliilu tahay iqraar adalw tahay raar in arrintaa aanan wax qalada samayn an caiشha radi alahu anha qaalat waxay tii kuntu waxaana anaa mid saacata bayna yaday rasuuli ilahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka hortiisa warijlaaya labadeedu lagoodna fi qiblatii qibladiisa ay ku beegan yihiin faidaa goorta sajada uu sujudo qamazani waa ay qanjeerinayey faqabatu waan laabanay rijlay lugahayga faidaa qaama markuu cabasatuma waan soo fidinay walbuyuutu way sababeynaysaa markaa maxaa arrintaa ugu wacnaa wlbuyuutu guryaha yowmaydin maalintaasi laysa fiiha masaabiix wax faynuysiime olino dee markaa aada layskuma arkayni wey markaas awgeedba rasuulku aanu dee iga beeri karaynin igu beegnaayo dabeetana gacantiisa igu soo fidin baabun jaamicun wuxuu baabu yahay baab macnayaal badan koobsanaya halkaa macna abwaabtii hore dee abwaab kala duduwan bay laakiin axaadiis mawduucyo kala duduwan ka hadlaysa ayuu koobsaday wey an anas bn maliki qal wuxu qala rasuulu lahi salى اllahu alayh wasalam man nasiya salaata qofka salaadii ilaaba falyusaliha ha tukado idaa dakaraha markuu xasuusto walaa kafaarata laha malaha laha gud guud ilaa dalika saa mooyaane wax kaloo ay salaadaasi lagu dhaafaya ma jiro wa talaa qowlahu buu akriyey tacaala qowlka alla yihi aqimi aqim الsalaata lidikri aqim og asalaata salaada og lidikri xasuustayda ku og intadi xasuusan tahay ee salaaddii inay kugu waajibtay ama salaad in lagugu leeya ad garanayso salaada og walimuslim man nasiya salaatan qofka salaad ilaaba aw naama canha ama ka seexda fa kafaaratu a dhaafitaankeedu an yusaliiha waa inuu tukado idaa dakaraha goortu xasuusto labadan xadiis waxay tilmaamayaan qofkii haddii salaaddii ba ilaabo amba uu ka seexdo labadaasi arrimood horta inay cudurdaar noqon karaan oo dee rabbana laa tuaakhidna in nasina aw akhtana nisyaanku markaa ah, imigii buu meesha ka saaraya nisyaanku muxuu meesha ka saaraya alim laakiin ka saari maayo salaadii iyo xuquuqdii qofka lagu lahaa mukalafna maaha qofku intaa uu ilowsan yahay shan sano haddaanu salaada xasuusanin oo bacda khamsa sanawaati tadakara anahu taraka salaata kada fi yowm kada oo xasuusta maalintii heblaaye inuu salaadii heblaaye ka tegay yajib caleyha an yusaliiha fi alwaqti aladi tadakaraha wain kaanat bacda khamsi sanawaati aw agar ilahay dankii shan sano kadibna ha noqotee xilligaasumuu mukalaf ku yihi waayahay arrinta kale waa waxay tahay qofka ka seexda hadduu hurdada camal ka dhigto amba uu salaadii ogaan ugu beegayayo xeeladahaasi wax taa laga warrami maayo laakiin qof ay hurda ka qaalib noqotay oo isagoo doonayay salaaddii inuu kaco salaadii waqtigeedii dhaafay ka soo qaad salaad subax oo inta badan dadku ay hurdaan marar badan ayaa salaaddii hurdadiiba la tagtay qofkii cadceeddii oo soo baxaysa oo godkana qeyb kula jirta qeybna kala soo baxday oo waktigii nahyigaa ayuu soo baraarugay wuu tukanaya duhur buu soo toosay wuu tukanaya xilligaa dee uu markaa u gaadho buu tukanaya taa macruuf waynu garanayna aqim salaata lidikri xuskayga koog buu ilaahay leeyahay bimacnaa intaad xasuusan tahay ayay noqonaysaa iminka marka aayadda sida xadiiska ay ula macnaysmaysa la eego salaada oog xasuustayda awgeed si aad iigu xustood igu weyneyso macnahana way noqonaysa can anas bn maliki qala wuxu qala rasuulu lahi sala la ala sl nasiya salaatan qofka salaad ilaaba salaatan walcaam waa salaaddii de faralka hayde falyusaliha tukada idaa dakara goorta xasuusto laa kafaarata laha malaha dhaafitaan kale qofkii waxa lagaga dhaafaya hadduu markaa markuu xasuusto idha tukan maayo daa ber horaa kasoo wareegee aathim buu noqonaya markaasuu dambaabaya limaada dee xilligan mukalaf buu kaya soo ma hore berigaa waqtigaa u dhaafiyey waxay noqonaysaa kafaaradu waa shayga wixii dembigiisii meesha ka saaraye wala kafarat laha ila dalik watala qawlu tacala aqmi salaata lidikri walimuslim man nasiya salaatan aw naama canha fakafaaratuha an yusaliha ida dikra wacan jaabir bn cabdillahi ana mucaadi bn jabal kaana wuxaa yusalii maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam mid la tukada cishaaa alaakhirati cishaaa alaakhirata cishaayiga dambe dambe wey maya isu idaafe cishaaa alaakhirati kii hore alcishaa alaakhira nacti iyo mancuut bay isku ahayeen iminkana waa mudaaf iyo mudaaf ilhi marka cishaa alaakhirati uma dabeetana yarjicu ilaa qowmihi qowmkiisa dib u noqonayay uma dabeetana yarjicu ku noqonayay ilaa qowmihi qowmkiisa oo fa yusalii bihim uu tukanayay tilka sala salaada ayadaa xadiiskana waa xadiiskii aynu soo maray qeybihiisa ama riwaayaatkiisa wax ka mid aho waxaa lagu yaqaanay mucaad bn jabal radi allahu canhu intuu la tukado rasuulka aleyh salatu salaam ayuu haddana qowmkiisii oo koona magaalada yaalla reerkii u tegi jiray oo haddana wuu tukan jiray maadaama iyagu qur-aanka aanay aad u aqoonaba isagu dee ka yaqaan markaa salaadaasi laba arrimoodba waynu ka qaadanaynaa kow salaata ha muftaridin khalfa mutanafilin qof faral tukanaya mid sunno tukanaya inuu ku daba tukan karo oo salaadii taraawiixdoo lagu jira aad soo gashay iyadoo cishaagii la tukaday gaar iskaga tukan mayside maxaad sameynaysaa ya taraawiixdaad la tukanaysaa niyaddii waxaad kula tukanaysaa adigu cishaayiga marka laba ragcadood baaba la tukaday oo aad kacaysaa inuu labadii kale ad dhamaysanaysa sidaa cagsigeeduna waynu soo marray in mid mutanafilihi muftarid uu ku daba tukanaya mid faral tukanaya sheeg xadiiska ah haye labadii xaggaa dambe iska fadhiistee ay yidhaahdeen markaas sallayna fii buyuutina guryaha ayagaan kusoo tukanin ida salaytuma fi buyuutikuma fasaliya maca naas mucaad ibn jabel iyo dhowr saxaabiy oo kale ayaa la sheegay inay yihiin raggii qur-aanka dhamaystiray xifdigiisa waqtigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waqtigii ilan qur-aanka kolba iska soo dabadegayo sidan kitaabka qur-aanka imika da xifdiya mu ahayn ee kolba qeyb baa soo degeysa marka ilaa ayaadki u dambeeyey rasulka lagu soo dejiyey ala sala slam inta way xifteen waa niman dhalinyara bay ahayen mucad ibn jabal markuu islaamay sideed iyo toban jir buu ahaa dee ragga yar baaba jiray lakin isagu sideed iyo toban jir buu ahaa magaalada madiinu maanu islaamo sanadkii koowaade hijrada haddana tobankaas sano iyo intii ka horeysaba darajuu gaadhay aanay cidinla wadaagin oo ummadda kala duwan yahay isagu kaga duwan yahay yaa garanaya aye aclamu ummatii bilxalaali wاlxaraam mucaadi bnu jabal buu nabgu uri ala sala slam ummaddayda xalaasha iyo xaramta waxaa u yaqaana mucaadi bnu jabal xadiiskii dheeraaye uu ku sheegay rasuulka ala slat slaam arxamu ummatii biummatii abu bakr waashaduhum fi diin illahi cumar waashaduhum xayaaa cuhmaanu waaclamuhum bاlqaضاءi caliyu waaqra'hm ubayu waaclamhm bاlxalaali wاlxaraam mucaad bn jabl wlikuli umati amiin waamiinu hadi اluma abu cubayd caamir ibn jarax waxaa kaloo rasulku kuso dara ala sla slam zayd bn thaabit iyo dhaxalkaynu iman mucaad jabal wuxuu ku dhintay daacuunkii camwaas la odhan jiray isagoo dhowriyo soddon jir ah ayuu waqtigii cumar bn khadaab ayuu ku dhintay radia allahu canhu jaabir bin cabdillahi laftigiisuna de waa isna ansaartu ka mid yahay isaga cabdillaahi bnulxaraam baa dhalay oo raggii ku shahiiday ka mid ah qaswadii uxud la odhan jiray isagii aabihiiba saxaabadii ka mid ahaana aabihii wuxuu ahaa raggii rasuulka alay slat slam heshiiska kula soo galay caqaba wuxuu jaabir markaa isna aad u badsada xagga xadiiska warintiisa sayn ognahay oo in badan buu de isagu sii noolaa markii dambena dhalinyartii saxaabadana waa wa can anas bin xadiisku markaa wuxuu tilmaamaya in qofkaasi ku daba tukan karo cishaayiga la dib dhigi karana oo laga qaadanaya qofku markaa mar dambe uu iska tukan karo xilligii dambe uma yarjicu ilaa qowmihi fa yusalii bihim tilka salaa salaadaasuu tukanayay wa can anas bin malikin qaala wuxuu ihi kunaa waxaanu nusalii maca rasuuli ilahi sala allahu alay waslam fi shidat alxari kulayl daran baanu la faidaa lam yastadci markaanu awoodin axadunaa midkaayo an yumakina inuu qabadsiiyo jabhatahu wejigiisa min alardi dhulka basada wuxuu fidinaya thawbahu maradiisa oo fasajada caleyhi wuu uu ku sujuudayay xadiiskana wuxuu daliilu yahay qofku marada uu xidhan yahay hadduu u baahdo inuu iskaga dhigo kulaylka intuu soo jiido marada inuu u dhigo hadday munfasil ka tahay iyada hadalkeeda oo munfasilka dee gogashanaa ka mid aha gogashan culimada dee waxay u daliishadeen masaalix ulmursada wixii la odhan jira waa wax waqtigii nabiga alay slat slam loo baahnaa laakiin aan la haynin oo dadku waxay xidhaan bay lahay mimka gol helayaan dee dabeetna maslaxada sii daysana mursalkaabaa keensatay marka maradan uu leeyahay thawbahu sida daahirka waa maradii u xidhnaa kale ah intuu soo jiido inuu iskaga dhigo marka in almuhim xaail markaa idiin dhexeeya adiga iyo dhulka inaad ku sujuudi karta halkaa laga qaadanaya gaar ahaan marka kuleylku aadka u daranyah oo dee kuleyl badan ba halkaa ka dhacay kuna waxaan nusalli qaala tukadam cala rasuuli ilahi sala allah fi shiddati alxari kuleylka darnaantiisa kuleyl aad u daran baanu kula tukanaynay fa idaa lam yastadic markuu aanu awoodin axadunaa midka ay an yumakina inuu qabadsiiyo jabhata wejigiisa min alardi dhulka basada wuu fidinaya thoobahu maradiisa inu xidhan yahay oo fasajada caleyh ku sujuudiyey an jaabir bn cabdillah radi allahu canhuma can nabiyi sala lah ala slm anahu qaala wuxu uhi man akala qofka cuna thuuman toon cuna aw basalan ama basal cuna falyactazilna ha naga dheeraado aw liyactazil ama ha ka dheeraado masjidana masaajidkayga ha ka fogaado walyaqcud ha fadhiisto fii beytihi gurigiisa wa uutiya waxaa rasuulka loo keenay biqidrin weel baa loo keenay dheri fiihi ay ku sugan yihiin khadiraatun min buquulin khadiraatun caleemo min buquulin buquulka ahaaday fawajada laha wuxuu ka helay riixan ur buu helay ka dareemay fawajada laha wuxuu ka dareemay amba ka helay riixan ur fasa'ala uu weydiiyo fauqira waxa loo warramay bima fiiha waxa kusugan min albuquuli ah faqaala wuxuu ihi qaribuuha u dhoweeya ilaa bacdi asxaabii asxaabteyda barh ka mid ah waa abu ayuub alansaari saxaabigii loo durkiyay abu ayub ahy markuu rasuulku arkay falama goortii ra-aa uu arkay hu abu ayuub markuu arkay oo kariha dhibsaday aklaha cunideeda dhibsaday qaale wuxuuhi kul cun fa innii anigu unaajii waxaan la faqayaa oo aan la hadhadlayaa man cid laa tunaaji adigu aan lahayn allah baan la faqayaaye oo waxyi baa igu socda amba markaa waxa weyaan malakuljibriil baa ii imanaye iska cun wacan jaabir bn cabdillahi radi allahu canhum ana nabiya sala allah alay sl nbigu qaalo wuxuu yihi man akala qofka cuna athuuma toonta qofka cuna walbasala iyo basasha walkuraasa iyo geedka kuraaska la hahdo falaa yaqrabana yuusoo dhawaanin uusoo dhawaanin ma sidana masaajidka iyaga jamcayu iman iyo haddii aanu markaa jamacba jirinba waayo faina almalaaikata malaaigtu tata'adaa waxay ku dhibaatootaa bima mima shaygii yata'adaa minhu uu ku dhibaatooda alinsaanu bani aadamku wa fii riwaayati warin kale banu aadama halkaa insaan bimacnaa banu aadama <clears throat> labada xadiisna marka la isku celceliya waxay tilmaamayaan toonta iyo basashu maxaaraan ba culimaa ka daliishaday lakin waa daciif bay culimadu ihaen qowlkaasi toonta iyo basashu xaaraan maaha ee waa xalaal balse marka la eego urta ka soo baxaysa iyo salaadiiyo khushuuc loo baahan yahy iyo dadkii oo isku imanaya urtaasaa dadku dhibsanayaan ur aan udgoonin bay leeyihin markaa dee waa inuu qofkii iska ilaaliyo markuu salaada imanayo inuu cuno hadduu cunona culimada mucaasiriinta waxay idhahdeen wax suulinaya waa inuu isticmaalo hadday jiraan shayada qaarkood matalan macajuuntan lagu cadaydo oo kale ama dhirta qaarkood oo kale ama wax kaluu ka dambeysiiyo urtii meesha ka saaraya cadaygu inta badan caday keliya kama saaro waa inuu isticmaalo haddii kalena jamca waa inuu ka hadho marka hadduu xeelad u cuno oo jamca xeeladda awgeed uga hadho war dee toban baan cunay